roob dooni karo in la ducaysto oo istikfaar iyo allabari basala la yimaado in lagu roobdooni karo khudbada jumcada adoo ku jira ilahay aad u baryi karto dadka inuu waraabiyo roob siiyo salaada jumcadana aad kaga kaaftoonto ragcataynkii salaaddii roobdoonka istisqaha aduu macaanida cashirkeennu ku mari doonnaa in sha allahu tacaala qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalik can cabdillahi bn abi bakr ibni muxamed ibni cabdin xasm annahu samica inuu maqlay buu sheegay cabaad bna tamiimi yaquulu asagoo le samictu cabdاllaahi bna zayd bni caasim almaasini yaquulu asagoo le kharaja rasuulu اllah rasuulka ilaahay baa baxay ila almusallaa goobtii lagu tukan jiray ciidda lagu tukan jiray buu u baxay fastasqaa waa roob doono ilaahay inuu ummadda waraabshuu weydiistay alle oo ka tuugoo ka bariyey waxawala waana nabigu bedelo waa rogay ridaa'u buu rogay xiina istaqbala alqiblata qiblada markuu qaabilo xagga qiblada usii jeesta oo alla uu baryayay ayuu gi'ii rogay oo xaggiisa hoose kor soo marshay dhankii midigna bidix mariyey bidixdana midig geeyey hoostiina kor bay markaa noqonaysaa siday bacdu ahlicilmi sheegeen shaaficiyadoo kale wayna waxay dhaheen shardi ma aha wax unqasaba oo la rabaa in boggiisa hoose kor uu soo maro midigna ay bidix u wareegto bidixna ay midig marto <clears throat> idan waxaa xadiidkan ku cad cabdullahi bnu zayd almaazini in sunnadu ay ka mid tahay in bannaanka loo baxo oo la tago musallaha oo halkaa lagu roob doono oo ilaahayna la baryo waxawala waa rogo nabigu waa beddelay ridaa'ahu maradii uu qabee go-y u saaraa garbaha ayuu beddelay xiina wakhtigii buu beddelay istaqbala alqiblata qiblada uu qaabilay markuu tukanaya ma ahayn markuu ducaysanayay oo qiblada usii jeestay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam go'a rogay inuu ragcatayn tukadayna waynu gaari doonaa waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala ahbarnaa sufyaan bnu cuyaynata can cabdillahi bni abi haddaynu soo marin cabdillahi bni abi waa sheekhu maalikin hunana waa sheekhu ibnu cuyayna can cabaad ibnu tamiimin can cammihi adeerkii adeerkii wadaadka haddaynu soo marray xadiidka lagu bilaabay ee cabdullahi bnu zayd ahaa weeye ibni caasim almaasini qaala wuxuu uhi saxaabigaas kharaja الnabiyu nabigaa baxay ila اlmusalla meeshii ciidda lagu tukan jiray buu u baxay fastasqaa waa roob doonay wastaqbala اlqiblata qibladuna u sii jeestoo qaabilay markuu ducaysanayay waqalaba waana rogay oo waa bedelay xawaladayba la macno tahay ridaa ogiisi buu bedelay oo rogoo dhankii kale u bedelay wasallaa rakcatayni laba ragcadoodna waa tukaday laba ragcadoodna waa tukaday marka khudbada iyo ducadu marka inay horeeyeen salaadina marka ay dambaysay ayaa markaasi xadiidka ka muuqanaya sidaan haddii la firiyo laakiin sida loo badan yahay salaada horaysa kadibna ducada ayaa dambaysa xadiidtuna ay tilmaami doonaan ayb walina waa dhexayn ciidda waa ka bedelan tahay ragcataynkunbay iska shabahaan mooyeen xagga ducada ciiddu waxaa laysku ogaa iyadoo in salaada la hormarsho khudbaduna ay dambayso ama salaat اlistisqaa khudbadaa horayn kaljumucati ciid salaadana dambaynaysa waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala cafan ahbaranii sulaymaan bnu bilaal ataymi can yaxya bni saciid alansaari qaala ahbaranii abu bakr bni moxamed bni camr ana cabaada bna tamiimin ahbara wuxuu u sheegay abaa bakr buu u sheegaya ana cabdاllahi bna alansaariya ahbarahu inuu u sheegna rasul sl slm kharaja ila almusalla nabigu inuu u baxay musallihii lagu tukanayay ciidaynka ama janaa'istaba lagu tukanayay wa annahu lama araada nabigu markuu doonay an yadcuwa ilaahay inuu baryo istaqbal qiblata qibladuu u sii jeestay oo qaabilay waxawala waana rogo waa kala bedelay ridaahu iyo garbaha ku watayna xikmada marka goa loo bedelayana culummadu way caddeeyeenoo waxaa weye waa tafaaul waa tafaa'ul wanaagsanoo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaaladda aannu ku sugannahay ee roob la'aanta ah, ee abaarta iyo oomanaha ah inuu rabbi naga bedelo oo dhibkan dheef ku bedelo oo abaartan tigaad iyo barwaaqa ku bedelo oo oonkan iyo biyola-aanta uu bayaxo ku bedelo ayaa la tafaa'ulayaa oo la hoodaysanaya waxadaanii calaa ayi xaal waa sunna nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama xikmada fahmo ama yaan la fahmin waxadaanii abuaahir abu aahir baa ii warramay xarmalatu qaala ahbarana bn cabdullah ahbarana yunis yacni ibna yaziid alayl bn shaab azuhri qaala ahbarana cabaad bnu tamimin almaazinay annahu samica cammahu wa kaana min asxaabi rasuulilah adeerkiibuu maqlay oo asxaabta nebi mxamed ka tirsanaa aynu soo maraynay yaquulu asagoo le kharaja rasuulu llahi sal اllahu alayh ali waslama ywman rasuulka ilaahi baa maalin baxay yastasqi asagoo roob doonaya fa ila annaasi dadka wuxuu xijiyey dahrahu dhabarkiisa buu xijiyey yadcu llaha asagoo alla baryaya wastaqbala alqiblatadiiban bay la macno tahay wax kale ma aha wastaqbala alqiblata qiblada buuna qaabilay markuu haddii qiblada qaabilayo ummadda ku soo jeesto waxaa weeyaan qibladii buu ka soo jeedsanayaa ayib markuu dadka kusoo jeestoibladu kasoo jeedsanaya markuu qiblada qaabilo uu ducaysanayana dhabarkiisii dadkuu aadinaya wejigiisana xagga baytullaahi alxaraam ayuu aadinaya waxawala ridaa ugihiisiibuu nabigu bedelay oo rogay oo dhankii hoose kor marshay dhankii korena hoos marshay midigna bidixgeeye bidixna midiggeey uma sallaa rakcatayni laba ragcadood buu markaa nabigu tukaday xadiidka markaas wuxuu nas ku yahay in ducada iyo khudbadu ay horayso salaaduna marka ay dambayso waxaa laga hadlahayna waa istixbaabkii jawaaska maay abu isxaaq almarwasi shaaficida min asxaabi lwujaas wuxuu leeyahay ummaddu waxay ku ijmacday in ay labaduba bannaan tahay in salaatul istisqaa markaynu marnay salaadda roobdoonidda in la hormarin karo salaadda khudbadana la dambaysiin karo iyo in khudbada la horraysiyo salaada la dambaysiiyaba way banaantahay ee waxa la isku hayo maxaa sunna ah keebaa fadli badan weeye nusuustan waxay tusaysaa badankeed in ay khudbadii ducadu horraysa salaaduna ay dambaysay waxaa kaloo nusuusta riwaayada kuma caddo muslim ee xadiidka hadda aynu maraynay cinda albukhaari waxaa ku cad nabigu inuu qiraa'ada la jahray quraanku salaada roobdoonta uu ku akhriyay faatixadii iyo qur-aankii kaleba nabigu waa la jahray in sunnadu ay tahay aljahru fiihana waa ijmaacu salaf الsaalix ijmaacana waxaa soo guurshay ibnu qudaamihi hayrkii sunnadana waa ku timid baabu rafci اlyadayni bاdducaa'i fi اlistisqaa wuxuu baab yahay roobdoonidda marka la ducaysanayo gacmaha in kor loo taago weliba si aad ah ilaa ay kilkilahadu muuqdaan oo gacmaha wejigaada aad keenta ama aad dhaafisaba xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna yaxya bnu bukayr can shucbata can haabit can anas bn maalikin qaal idan xadiidkan dambe shaahid buu u keenay wuxuu baabka ku baabaystay lilictimaad walاxtijaaj xadiidka cabdullahi bnu zayd almaasini xadiidkana waa shawaahidda xoojinaya xadiidka hore ra'aytu rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan arkay yarfacu yadayhi gacmihiisa kor u qaadaya fi اdducaa'i allabariga xataa yuraa ilaa la arko bayaadu ibtayhi kilkilihiisa cadiinkoodii oo nabigu calayhi salaatu wasalaam kilkilihiisu jidhka kale la mid ahaayeenoo way caddaayeenoo nadiif bay ahaayeen waana muuqanayeen meesha lagu yaqaana dadka badankii kilkishiisu inay midabkiisa ka bedelan tahay maxaa yeele waa meel la laabato oo huurta oo aan helaynin dabayl iyo aan helaynin marka nabigu waa ka duwanaa dadka hawsha waa kaga duwanaa waxadaanaa cabd bnu xumaydin qaala xadana xasan bnu muusa xadaثna xamaad bnu slmة can haabit can anas malik radi allahu tacala canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh ali waslm istasqى nabigu waa roob doonay faashaara wuxuu ku ishaaray oo ku midaaray bidahri kafayhi labiisa gacmood dumadowgooda ila samaa'i cerka xaggiisu xijiyey sidaasuu nabigu yidhi markuu ducaysanay dumadowgan koruu cirka aadiyey kuwaanu cirka aadiyey sida la yaqaana waa in sidaa la yidhahdo baabacada cirka la aadiyo marka la ducaysanayo dhaqan saasuu ahaan jiray oo ducooyinka kale sidaasaa la yidhaahdaa amaa xilliga roobdoontaa ah nabigu sidaasuu odhan jiray marka laba macna iskugu khilaafeenoo waxay yidhahdeen eh, culimmadu xikmada ku jirta waxaa weeye oo sida loo badan yahay ah wixii allabari ah eed rabbi subxaanahu wa tacaala aad arrin weyddiisanaysa arrin aakhare iyo mid adduunyaba ee su-aala gacmaha sidaasaad dhihi oo markaad ducaysanayso haddii dhibaato iyo dhib ku hayo ilaahay inuu kaa qaado ama balaaya kugu soo socto rabbi inuu kaa dafciyo rabbi weyddiisanna sanada odhan bay yidhaahdeen la'annu maxaa yeeley istisquhu abaar iyo balaayo ummadda ku habsatay ayaa rabbi la weyddiisanaya inuu ummadda u gargaaro u waraabiyo marka adducaa'u lidafci اlbalaa sidaasaa la odhan bay yidhaahdeen amaa ducada kale arrimo adduunya kuwa aakhare iyo janno iyo in naar alla kaa badbaadiyey iyo inuu nabar janno ku siiyo iyo in ilaahay awlaad ku siiyo ilahay inuu caafimaad ku siiyo ilaahay inuu cilmi ku siiyo howlaha noocaasoo kale ah waxaa weeye sidaasaa la odhan bay yidhaahdeen marku waa sida loo badan yahay wadaadana waxay dheheen ma ahee waxaa waa tafaaul tafaa'ul weeye hawl gooni ku ah marka balaayo ilaahay laga baryahay inuu kaa dulqaado oo difaacana saasaa la dhihi maayo ducooyin kalena sidaanaa la odhan lama odhanhayo waxaa weeye waa roobdoonta basay khusaysa roobdoonta keliyay khusaysaayo waa ishaara in markaad saa leedahay cirka ka imanayay ee soo ee dhulka aaday baad tilmaamaysa saa haddaad dib u celinaysaa nimanka maxkimaddaa sheegay baa ila quruxsan waxaa weeye markaad saa u foorariso cirku soo foorarsado way darruuyu soo dhowaadeen ay biyaha sii daayeen nusuulkii min aلsamaa ilى اlardi baa tilmaamaysa markaad ka horgaysa laakiin waad gaagixinaysaa gaagixin baa meesha ku jirta labadaa xigma aduu la sheegaa dhibba ma laha faashaara wuxuu ku midaaray bidahri kafayhi labadiisa cabdumadowgodoo kore ila sama xagga cirku nabigu aadiyey tafaa'ulkaasaana ku jira wayna yaqaana caamada soomaaliya iyo markay roob doonayeen sidaas yidhahdaan weliba marka xataa saa ma dhahaan xataa saasay odhanhayaanoo roobkii bay tilmaamahayaan farahay fororinayaan xadaana maxamed musanna xadaana ibn abi cadiy maxamed ibraahim وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم كان وxaa suubanuhu laa yarfacu yadayhi gacmihiisa midaan kor u qaadin buu nabigu ahaa fii shayin wuxuunu min ducaa'i alla barigiisa ah nabigu hadduu ilaahay baryahayo ducaysanayo gacmaha kor umuusa qaadi jiray ilaa fi listisqaa'i roobdoonka mooye xataa yuraa ilaa la arkuu gacmaha kor qaadi jiray roobdoonka ama roobdoonidda bayaadu ibtayhi kilkiliisa cadinkooda la arko nabigu uu sidaa yidhaahdo ama uu kor gacmaha u qaado hayra hase yeeshee buu muslim anna cabdalacla waa sheekhii ku ladhnaa ibn abi cadiy qaal wuxuu ihi xataa yuraa bayaadu ibtihi oo wuu ifraadiyey weeye jamc tatniya kama dhigin ilaa la arko kilkihiisa cadiinkeeda lamida aw bayaadu ibtayhi ama kilkihiisa cadiinkooda la arko shakogaasu ku wariyaa wey idan riwaayo kaluu soo maadaama qataada uu mudalisay can uu ku wariyey riwaayo kaluu keenaya muslim caddaynaysa xadiidkan qataada inuu ka maqlay anas وxadثna المثنى xadna يحيى بن سعيid القطان عن بن أبي cروبة سعيid عن قتاaدة أن أنس بن مالك xadaثهم xadaثهم muslim marka ma gaadi kartidood dhihi maysin xaggeed u wada cancanada xadaثهم wuxuu u sheegay nebi oga tabiyey fadakara wuxuu sheegay wadaadka kuma sheegay yaxya بن سacيid القطان weeye naxwahu naxو xadiiثi cabdالأعلى وبن أبي cadiي buu sheegay kulهm can سacيid بن أبي caruubata idan xadiikan marka cinda ahli cilmi waa muawal xadiikan sheegaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu ducaysanayo gacmaha kor ooma qaadi jirin waxaan ka ahayn salaada roobdoonka ama ducada roobdoonka waxaan ka ahayn waa muawalun biijmaaci اlumma xadiikan isaga umm muawal muxuu yahay waxaa loo jeedaa wey nabigu siduu gacmaha u taago ducada roobdoonka ama u fogeeyo ducooyinka kale ooma taagi jirin weeye maaha in la diidan yahay haddaad ducaysanayso gacmaha kor uma qaadi kartid macnuhu sidaa ma ah waxaa laga wadaa siduu nabigu gacmaha u taaga ama u fogayo ama u dheereeyo ducada roobdoonka ooma dheerayn jirin ducooyinka kale macnahaasaa laga wadaa bidaliil alimaam cabdilcadiim almundiri kitaab buu ku qoray juz buu jamciyey fii rafci اlyadayn fii hayri salaati اlistisqa markaasuu wuxuu sheegay akara min ثaلaaثiina xadiiثan buu sheegay kulluhaa صixaax wa akaruhaa fi صaxiixayn akaruhaa fi الصaxiixayn nawwi juskaas mundiri sheegay buu soo qaatay kitaabkiisa sharxulmuhadabka sifatu salaat qaybta u dambaysu ku sheegay ثaلaaثiina xadiiثan fii rafci اlyadayni fi الducaa'i fii hayri ducaaءi اlistisqاء marka masaladu marsale noocaas u cad weeye ayb waxaaba ka dara imaam bukhaari asagu wuxuuba yidhiba ducadu nabigu ducaysay fii salaat اlistisqاء uu gacmaha uu qaaday waxay daliil u tahay أna rafca اlyadayni waa sunnaة fii jamiici اladciya abu cabdillahi اlbukhaari asagu wuxuu hi hawshaa iska badaayaba istisqa iyo juz baan ururjoojiye oo he ducadan istisqahe nabigu gacmaha kor u qaada waxay tusaysaa duca kastoo rabbi baryaysa inay sunno tahay gacmaha in kor loo qaado juz buuna ka qoray masalatu rafci اlyadayn raccudayn fi sala jus buu ka leeyahay alimaam albukhaari ood ogtihiin sida uu eh, alqira'a khalfi imaamba uu uga qoray risaalo uga qoray idan maslada markaas sida macnahaasa loo jeeda iska ogaada baabu ducaa'i fi listisqa istisqaha ama roobdooyadda qaabkii loo ducaysan lahaa iyo ducooyinka nabiga ka sugan qaybo ka mida ah. ducooyin badan bay sunanku soo saareen masaanidu khaariji saxiixan ku yimid oo dhaadheer shaaficiyaduna kutubtooda ay ku sheegaan fiqi waad garanaysaan xataa abu shujaaca ku yimid matniga yarka mukhtasarkaa marka laakiin iska ogaada inay sunno tahay nabiguna u ducaysan jirin baa la wadaa xadaanaa yaxya bnu yaxya wa yaxya bna ayuub cafan oo almaqaabiri ah waqutaybat bnu saciid wabnu xujn caliy qaala yaxya wuxuu ihi ahbaranaa yaxya bnu yaxya ahbaranaa buuri وqاaل الآkخaruun waxay yidhaahdeen xadaثna ismاعيل بن jacفar can شhariib abi namr الmadني nakhaci baa laga ixtiraaaya waa laba kala wadaad can anas bn malikin ana rajulan ninbaa waa la tankiiriyo u fiirsa hadda ana rajulan waa munakar ninka asaga ah qolyaha kutubulmubhamaad ka hadla way caddayn waayeen ninka laga wado bacd ulxufaad baa laakiin waxay sheegeen inuu yahay saxaabi remiyi ahaa oo la odhan jiray kacab ibnu mura kacab ibnu mura la odhan jiray inuu ahaa riwaayad badan baa tilmaamaya أna rajula dakhala اlmasjida nin baa masjidka soo galay masjidka nebi moxamed baa laga waday madiine ku yaalla yowma jumucatin maalin jumco ah min baabin albaab buu ka soo galay kaana ahaa oo ku yaallay naxwa daari اlqaضاء gurigii lagu daynbaxay xaggiisa qaضاء waa qaضاء الdayn yacnii waagii dambeo dee xilligii hore ma jirin xilliguu nabi maxamed joogay ma jirin calayhi الsalaaة wasalaam daar uu lahaa sayidina cumar uu lahaa gurigi uu deganaa oo isaguu lahaaba waagi dambe markuu dhimanayey yuu dardaarmay oo marka in dayntiisa lagu bixiyo ah albaabkii ku aadana dadka marka wa loo sheegaya hadda waxay fahmayaan magaalada markaad haddaad tilmaamayso nairobi ama islii ama tuulo kalood joogto aad tilmaamayso hawlaha markaa ku cusube dadka kula jooga ay fahmayaan baad ka hadlaysa waxaysan soo gaadhin oo waa horaa ugu miaalin maysid albaab buu ka soo galay ninkaasi kacab bni mura ama saxaabi kaleba kaana ahaa naxwa daari اlqaضاء gurigii iyo daartii lagu daynbaxay xaggeeda jihada naxwa jihata daari اlqaضاء albaab ku yaallay buu ka soo galay warasuul lahi rasuulka ilahina qaa'imun yakhطubu nabiguna uu taagan yaho ummadda u khudbaynayo faاstaqbala rasuul اllahi qaa'iman rasuulkii ilaahay buu ka soo horjeedsado isagoo taagan khudbadii halkaasuu ka soo galay halkaasoo kaluu istaagan nabigu hor istaagay nabi allow uma qaala wuxuu idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow halakat اlamwaal xoolihii noolaa waa halaagsameen amwaasha hadda waxaa loo jeedaa maalkii noolaa ee naflayda ahaa maalkii dahab iyo fidaa looma jeedo iyo howlaha noocaasa wanqaacat الsubulu waddooyinkana waa go'eenoo wax socda ma jiro waddooyinka waxay furan yihiin oo lagu lugeeyaa oo ganacsigu isdaba maraa oo safarku isdaba maraa markay barwaaqiya nabadi jirto haddii laakiin abaarxun ay dhacdo wadooyinka ataa waa istaagaya wa soconaylamama socon karaba nin walba meelbu ku dhacahaya ama neefafkiisaba meel la aadahaya yaaba marka soconay wanqaacat isubul wadooyinkana waa kala gono waa laisku dhaqaaqilayahay fadcu llaaha ilaahay bari yuqinaa inuu noo gargaaro ama hanoo gargaaro oo roob hana siiyo wuxuu idhi anas ah farafaca yaday rasuulka ilahi kor u qaaday isagoo mimbarkii saaran uma qaala wuxuu uhi suubanu allahuma akhidna ilaahu roobna sii wey allahuma akhidna ilaahu roobna sii wاlghayثu huwa اlmaطru allahuma akhidna nabigu caada wuxuu u lahaa idaa daca aw takallama acaada aaaa saddex buu ku celin jiray shay walba si loo fahmo daarulqada intaynan ka tegin daarulqada intaynan ka tegin sayidina cumar bn khadaab radi allahu tacaala can isagu dhaqan uu lahaabuu yaa jiray intuu noolaa ee uu khaliifka ahaa wixii dayna ama dhaqaale ah ee ruux khaasa uu siiyo ama asagu uu isticmaale baytumaalka uu ka isticmaalo meel buu ku qori jiray buug weyn buu ku qori jiray dayn ahaan buu iskaga dhigayaa dayn dayn weeye idinku markay mid mas-uul aad magacaawdaan mushaar gooni loo samaynaya bajad gooni asaga uu leeyahay xooli baa isagaa dhammaysanaya masaakiinta iyo iyo garoodhka iyo ciirta waxay ka shaqeeyeen iyo xaabada iyo qoryihii nin keligii iska xoqanayo firo weyn baaba iska qaadanaya eber shilin walba meel buu ku qorhayo wixii reerkaa ree cumara ay isticmaalaan ama gala ama uu daynsado ama si khaasa ruuxuu u siiyo miskiino asagu markaa uu wax la jeclaystay meel buu ku qori jiray lacagtii aad u badatay markuu dhimanayay ayuu u yeedhay marka xafsa iyo cabdulaahi buu u yeedhay buuggiibuu tusay ilaad bixisaan ood xoolahayga ka bixisaan iyo wixii hanti anugu aan leehay een qabla alislaam wa bacd alislaamba yeeshay aad ka bixisaan wax dhaxala ma jiro haddii wixii aan sheegto uu daynta igu qoran bixin weydo guryaha u iibiya hadday hantidoo dhan ku fillaan weydo reer bani cadi isugu yeedha waa qoyskii jilibkii hoose u ka dhasha ad garanaysaa reer bani cadi daynta waa inay bixiyaan dayntaasi hadday reer bani cadi ay xamili waayeen ay ka badato xoolahooduba ay eber ka dhigto qureesh ha loo bandhigo ayagaa bixinaya wacalwaarisi milu daalika weeye ila haddii reer bani cadiye la waayaa dhaxli lahaa qureesh baa iman lahayd ayagaa bixinaya ilaa reer cumar ay dayntu marto oo reer bani cadiib marto oy quraysh marto ruux kaloo muslima looma sheegi karo guri uu asagu lahaabaa marka dayntii bixiyey marka la iibiyey siddeetan dirham noqday dayntana bixiyey daarta ayada ahayd waxay muslimiintu u bixiyeen daaru qadaa'i dayn daaru qadaa'i dayn baa la odhan jiray magacaasay caan ku ahayd waagii dambaa eraygan dheeree daaru qadaa'i dayn baa la dhibsaday waa laska soo gaabsay maxaa daaru lqadaa daarti waxaa iibsaday markay cabdulaahi iyo xabse iibinayeen mucaawiya iibsaday oo lacagta shubay waagi dambe daartu waxay ku dambaysoo qaatay oo mucaawiya uu siiyey ninka ilmadeerka ayan amadeerka u ahaayee loodhan jiray marwaan dambe marka soo gaarhay daarti oo marwaan uu ka soo dhex jeedo uu ka talin hayo daarulqadaa waxaa loo jeedaa daarulimaara laga wadaa ayagu waxay arkeen daartanoo amiirun ka soo baxahayo madiine jooga ee daartu asalkeed qaduhu inuu ahaa daaru alqada waxay u qaateen daaru اlxukmi lianna alqada xukun buu noqdaa oo bay u qaateen xertii dambe iyo ka soo rucleeyey iyo nimankan hawshooda la socon waxay u qaateen daaru inay tahay daaru alimaara limaada amiir ka soo baxayun bay arkaanoo reer bani laakiin asalkeed waa maxay waa daaru qadaa'i addayn sidaasay qisadeedu daartu ahayd ninka marka daaru imaara weylina wuxuu soo gaadhay buu ka hadlay ninka waa daaru qadaa'i deynku yidhina wuxuu kuu sheegay asalkii qisada iyo daartu meesha ka soo jeetay iyo mucaawiya martay kadibna marwaan dib ugu soo laabatay xilligana dee dhowr <laughs> soddon sano afartan sana udhaxaysa waad garanaysaa dawsha hawlfog wey qaala anas wuxuu walaa wallaahi may allaan ku dhaartay maa naraa maanan arkayni xilliga uu nabigu ducaynayay gacmaha uu taagay ee ilaahuna uu yidhi ilaahuna waraabi uu yidhi wadaadkuna uu soo dacwooday fi samaa'i cirka maanan ku arkayni min saxaabin wax daruur ah walaa qazaca gabal yaroo daruurna maanan ku arkayni alqazaca waa qicatu min asaxaab gabal daruurta ka mida wey wax yaroo ah oo cirka laftiisa ku dhegan xataa maana arkaynin wey cirku waa diiraa miiskaasoo kalu aaw wamaa baynana nooma dhaxaynin wa bayna salcin buurta salcile waa buur ku taallay madiino xagga uxud jirto la yaqaano caana min beytin guri walaa daarin buul midna nagama xiga wax buurtaa naga qarinaya ma jirto buurta haddaad fiirso wax daara kuma taallo wax daruura ma muuqato kor fiiri dhan walba cirkoo dhan noo muuqanayay marka waxaa weye waxna gurigoo naga qarinaya ma jirin cirka daafihiisa wmaca dalika wax daruura maana aragbu qaala wuxuu yidhi markuu nabigu ducadii bilaabay maxaa bilowday cirkii faydnaa ee diiraa een xagag uusan ku oolinayo wax xaaba uusan saarayn faطalacad waxaa soo baxday min waraa'i gadaashiisa qowga buurta salci la yidhaahdo gadaasheeda waxaa ka soo booday meeshu ku aadanayd wey hadda ee cirka ahayd saxaabatun daruur yar baa ka soo tidhi milu tursi gaashaan le'eg say u wareegsan tahay una yar tahay bay gaashaan baad mooddaa yarideeday intay iyo say u wareegsantahay way soo dhaqaaqday marka falammaa tawasadat isamaa cirka bartamihiisa markay marayso nabiga dhakadiisa taagan tahay intashar way isballaadhis afar dajay u kala dhaqaaqday xaggaasay wiif ka soo tiri nabiga dul timid meeshuu ka ducaynaya isku aadisay kadib bay isqaybisay bidix bay u dhacday oo midig xaggay aaday cirkao dhan bay qarisay intasharad waa baahdo waa isballaadhisay uma amtarad markaasay roobaysay oo biyay fakatay bacdu ahlicilm ahluluqa waxay yidhaahdaan maarad iyo maara waxaa loo isticmaalaa fi اlkhayr amar haddaad maqashana fi الshari wاlcadaab weeye saasay yidhaahdeen walidaalika waxay dhaheen qur-aanka haddaad maqasho amara aad maqasho waa cadaab waa in dhimbilo iyo naar iyo dhagaxyo cirku soo daayo waxaad roob moodayso in balaayo lagaaga dhigo wa amtarnaa calayhim wa amtarnaa calayha baa qur ku badan amtara fi shari maara fi lkhayr bay dhaheen qaacidaasay sheegeen xadiikana lagu baabi'iyey xadiiku muxuu yidhi uma amtarad oo khayr ah uma amtarad oo qur-aanka laftirkiisu amara oo khayr ah waa laga fahmay suuraة اlxaqaaf falama ra'w caariضa mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caariضu mumطiruna mumطir ismigan faacil xaggee laga keenay min amطara oo rubaaci ah ayaguna marka maxay moodeen waxay ku idlaaqeen roob khayr bay u qaateen roobkii khayr waxay yidhaahdeen mumطiruna xaqiiqada ha isku bedelo cadaab laakiin maxay isticmaaleen amtaray isticmaaleen hmm. i اlkhayr ayagoo khayr ilanaya iyagoo khayr filanaya sayidun ma noqote waxaa kaa hadda muran baa la gelin wa lagu dhigi karaa xaqiiqada muxuu ahaa cadaab muran baa la gelin karaa ayib inaad untaa fahantan ma raba qaal wuxuu uhi saxaabigii falaa wallahi allaan ku dhaartay maa ra'aynaa maana arag buhi anas ashamsa qoraxdii sabtan usbuuc sabtan ay usbuucan toddobaad sitimaal wiig dhan baan qoraxdii weynayba maxaa qariyey roob baa socda cirka waa xidhan yahay ducadii nebi maxamed baa taabatay cirka waa idhmaanaaday ibagalihii baa ka baxay maraqii buu goostay sabtan ay usbuucan min asabti ila asabt min asabti ila asabt sabtan maalinkudaa nabiga jumcada u duceeyey ilaa sabtidii kale ee taa ku xigtay ti kale u gaadhay qaala wuxuu anas uma dakhala rajulu ninbaa soo galay horaan waxaa idin soo odhi u fiirsada xadiidka bilowgiisi ana rajulan dakhala almasjida ana rajulan dakhala almasjid wahuna uma dakhala rajulun والقاعدة العربية أن النكرة إذا تكررت تعددت baa la yidhahdaa تكرار النكرة يدل على التعدد baa la yidhahdaa hadihi alqaacida waa aqlabiya qaacida carabiya aqlabiya wey haddii shay nakiraa marka hore la sheegay kadibna la tacriifiye hal shay weeye kama arsalna ilaa fircawna rasuula facasaa fircawn rasuul waaxid nabi muuse wey laakiin huna maxaa dakhala rajulu almasjid hunana uma dakhala rajulu min dalika albaab isla albaabkii baa nin soo galay idan waa nakira kurirat aw takararad marka alqaacida la qaybo waa maxay takaayur nin inay kala noqdaan ninka horee soo galay nabi allow noo duceeyidhi noo roobdoon iyo ninkan dambe nabi allow cirki wuu xadhkiibuu goostay iyo la baxaaye bal ilaahay noo bari inuu uu naga istaago sida nimanka reer macallina intay intay guuraan iyagoo oomana iyo abaar ku baaba'ay bay meel degeen roobkii baa ka qaadi waaye roobkii baaba ka qaadi waayeyba aroortii buu oo habeenkii buu waxay dhaheen cirka furtadiisii baanu degnay ee meesha rara meeshuu ka socday baynu degnay dhaafiyaydhe meelkan rara roobkii ilaahay marka saxaabigan dambe marka iyo kii hore inay isku mid yihiin baa raajix ah oo hal saxaabi ay yihiin hal saxaabi ay yihiin marka qaacida ah annakiratu idaa takararat tacadadat oo dalla cala tacadudi waa qaacida aqlabiya qaacida aqlabiya wey ayib marka maxaa yeelay saxiix ulbukhaari bay ku sugan tahay inuu ninku hal nin yahay oo ninka hore qudhigiisa uu yahay marka waxaa qaacida maad ku xambaaraysaa cala alhaalib uma dakala rajulu nin baa soo galo oo saxaabiga aanu soo shegnay kacab ah, sida raajixa min dalika albaab albaabka qudhigiisii ee xagga daarulqadaa jiray buu ka soo galay fi ljumcati almuqbilati jumcada tii xigtay warasuululahi qaa'imun yakhub rasuulkuna uu haddana taagay oo fastaqbalahu qaa'iman isagoo taagan bu nabiga soo qaabilay oo fadhi muusan ku hadlin faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow halakat ilamwaal xoolihii baa halaagsamay xoolihii noolaa lo iyo geel iyo adhiba waa la baaba'ay wey wixii noolaa o dhanba dee roobkii baa xaddaaf noqday siday markaa iyagu arkahayeen wanqaacat isubulu jididkan waddooyinkana waa go'an meel laysku mara ma laha fadcu bari yumsika canna ilaaha naga qabtee baasha ah, fakatay eh, waa xaddhaafi dherigii nabi allow jooji ilaahay barinu naga maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdihi wahuwa alcasiizu alxakiim qaala wuxuu uhi saxaabiga farafaca rasuulu llahi yadayhi nabigu gacmihiisiibuu kor u qaaday ilahay buu baryahayaa cinda albukhaari warafaca annaasu aydiyahum maca rasuuli illahi yadcuun lafdiga waa lafdigu deliishaday bukhaari u deliishaday ana rafca اlyadayni fi kuli ducaa'in wa sunna uu yidhi fii saxiixihi laga fahmay farafaca rasuullahi rasuulka ilahi gacmihiisiibu kor u qaaday oo waa duceeyey warafaca annaasu aydiyahum maca rasuulillahi yadcuun riwaayat اlbukhaari markuu nabigu gacanta taagay muslimiintiina ay la taageen ayuu ilahay la baryahaya uma qaala subaan wuxu uhi fi ducaa allahuma ilaahu hareerahanaga gee xawaalaynana waa riwaaye kale allahumma xawla allow hareeraha iyaga daafaha darfaha dacallada walaa calayna dusheeda allow hasaa way ka qaad leedan bimacnaa waa laadi adducaaiya adducaaya tii naafiyadeed ma aha idan waxaa ku jira xusnu اladabi maca allahi subxaanahu wa tacaala qaybtan dambe roobku waa khayr waa nicmo nicmooyinkana dad baa ku dhibmuta mararka qaarkood dad baa ku dhibmuta ayib shay walboo nicmaa hadduu aad u batana dad baa laga yaabaa inay ama ku batraabaan ku aafoobaan ama ay ku bakhaan oo marka ay ku keliya dillaacaan laga yaabo marka nabigu ma dhihi ilaahu roobki jooji muxuu yidhi ilaahu dhinacyada ku shuba dheefta xaggaa geli meelahaan la deganayn buuraha qawyaha annagii ku dhib mudannay ee baaba'nayn hana joojinine xagga ku kala shuba allow idan waa xusnu اladabi maca allahi subxaanaه wa tacaala nabigu wuxuu jamciyey isku keenay jalbu اlmanfaca wa dafcu lmadaru rabbi ku baryahayaa ilaahu dheefti roobkana meelaha kale noo geli hana naga joojinin dhibkiisana naga duub alayh الsalaaة wasalaam allahuma allahyow cala alaakaami jamcu akamatin jamcu akamatin ilaahu waxaad roobka ku sii daysa ood ku shubtaa buuraha buuraha ayib waa buuraha waa akamadu iyo wdiraabi jamcu akamatin buur iyo qow iyo taag iyo burumburcood iyo kudambuur waxaa badan baa kala jira arabtu carabtu raabiya iyo akama iyo hadaba iyo jabal bay kala yidhaahdaan ninkaa de miyaan soo marin hadde wuuu kala garanaa isagu wixii taaganna waa uu qow wixii samadna waa u dhul uun asag wuxuu kala garan ma jiro ayib allaahumma cala alaakaami allow buuraha yararka ama taagaga ku sii daa iyo wadiraabi addiraab waa jamcu daribin waa alhadaba ah. addahma duuna aljabal waa isku khilaafaan daribku waa buurta qowga xigta wixu intaa ka dambeeya taag iyo dalcad iyo kudumbuur iyo waxaasaa la yska yidhaahdaa burumburcood iyo waxbaa la sheegaa waxoodku yaryaryahay ilaahu waxaa ku subtaa weeye buuraha waaweyn iyo taagaga iyo gollahaas iyo meelaha biyoxidheennaha alloo ku shubay iyo butuun alawdiyati galaha waadiyaashii tugaga butuun alawdiya jamcu waadin waadiga dixdiisii iyo meelaha galaha lagu biyaha ku shub ama biyuhu intay kor ku da'aan ha qadoo meelo kaloo baniaadan wax ku noqonayna ha ku daaco iyo wamanaabit ashajari geeduhu meeshay ka dhashaanoo qawyahaiyo igrada iyo meelaha gollaha ah fanqalacat marka horena duca nabi maxamed bay ku timid haddana amarkii bay sida u qaadatay ducadii ilaahay la baryay ilaahay baa amar siiyey sidaasuu ku istaagtay fanqalacat waa istaagtay waa fayday roobku wuu fayray baad dhahdaan wa kharajnaa waannu baxnay binu saxaabiga namshi fi shamsi qoraxdii la waayey usbuuc dhan yaa markiiba soo boontay roobkii baa qaaday waxaan ku soconnayba qorax kuulli baan hellay bay saxaabiga ku yidhi kharajna waanu baxnay min almasjid baan ka baxnay namshi fi shams qaala harig wuxuu yidhi shariig nabi namir fasa'altu anas maalik baan weyddiiyey ahuwa arajulu اlأwal ma ninkii maalinkai u horraysnaba allow la baaba'ayey roob ilahay noo weyddi yidhiba qaala anas wuxuu yidhi laa adri riwaayada bukhaari oo min hayri hada ariiq wuxuu yidhi waa ninkii qudhigiisii waxay yidhaahdeen anas waa kii waayeelay marka hore wuu yar xusuusan waayey kadibna wuu xusuustay fajazama bihi saxwo hadda nin baa lagu wey hel ma garanayso war ma garanhaye kumu aha waa laguu tilmaami waa markaasaad garan waaye madna baa dhihaa la soo boodi dib baa laga xusuustaa marka xusuus bay uu xusuusta weeye ma aha in saxaabigu wuxuu diiday haddana uu ogolaanayo waa tadakur xaddaana daawud bin rushayd xadana daawud bn rushaydi qaal xadana wliid bn muslim can awsaaci cabdiraxmaan xadatanii isxaaq bn cabdillah bn abi talxat alansari can anas malik radi allahu tacala canhu adeerkii weeyahde qaala saxaabigu wuxuu hi asaabat innaas dadka waxaa helay oo ku dhacay sanatun abaar calaa cahdi rasuulilahi xilligiisu banaca sal slam fabayna rasuululahi xilli uu nabigu yakhtubu khudbaynayo annaasa ummadda u weeninayo o ilaahay xusuusinayo caalminbari dusha ka khudbayn yowma aljumcati maalin jumca ah id qaama acraabiyun nin remiyaa joogsado istaagay faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah tan marka waxaa ka muuqata in dadka dhexdiisa uu ka kacay riwaayada horan waxay ahayd socodku ku soo galayba waxaa weeye waa nabigu la hadlay waxaa dhici karta albaabka inuu ka soo galay fadhiistay kadibna uu istaago nabiga la hadlay saasaa lagu jamcinaya faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow halaka maalkii noolaa mayeedhaankii waa halaagsameen wajaaca alciyaalu caruurtiina waa xanuunsatay waa baahdeen cafwan riwaayaka xadiku uu leeyay khariij saxiixayn nabi allo wuxuu yidhi maa min laysa fiina baciirun ya'itu walaa sabiyun yaqitu nin xakiim ah oo ah. nabi allow ma rabtaa dhibka jiraa dhulkii aan ka imid iyo dadkii bani aadamka miyiga deganaa ritin neef geeloo la raray oo jiiqjiiqle oo kabad iyo heerya wada ma jiro ilmo huurinhayoo seexanhayana ma jiro laysa fiina baciirun yaitu aiidku muxuu ahaa waa sawt الraxl walaa sabiyun yaqiu alkhaiid waa huurada markaad dheragta intaad caana isku dhufato kelyuu kukustaan baad fiish tiraahdaa wax la qaadaba haddii la waayo oy gaajo ku leefto oy xubeer ku diirato hurdo baad isu keeni maysid waad ordu dhan baad taagi mada seexan kara idan wuu soo gaabiyey ayb wajaaca alciyaalu maxastina waa baahatay wasaaqa alxadii xadiidkii buu kaxiyey isxaaq raawigii hore anas ka qadanayso shariik ma ahayn bimacnaahu bimacnaa xadiidi shariik buu kaxeeyey wa fiihi qaal waxaa ku jiray riwaayada shariik inuu yidhi allaahumma xawaalaynaa walaa calayna intaasa u dhexeeya meeshu xawlanaa bay ahayd allahuma allow hareeraha annaga darfaha annaga gee jawaanibta walaa cali dushaada hayeel qaala wuxuu uhi saxaabigii anas aha famaa yushiru biyadihi nabigu fartiisa kuma fiqiya gacantiisa ilaa naaxiyatin jiho ilaa tafarajad way faydantaaba cirki iyo dururii xidhnaa ee damugta aha markuu nabigu sidaa yidhaahdo wayba kala yaacdaa lafta cirkaa muuqanaysa xaggaa lafta cirka way kala sheexaynaysa waa min mucjizaati calayhi salaatu wassalaam famaa yushiiru biyadihi gacantiisa nabigu kumuusan tilmaamin ilaa naaxiyatin jaho ilaa tafarajad way faydantaa oo way kala sheexaysaa xataa ra'aytu almadiinata ilaa aan madiine arkay buui magaalada madiine ahaydeen deganayn ana saddaan ahay fii mili اljawbati iyadood mooddo inay in goda ku jirto jawbadu waa alfurjatu min asaxaab daruruhu markay isxidhaan qaybna ay go'an tahay cirku ka muuqanayo ayaa jawbada la yidhaahdaa inta kale waa shimiq waa damog wuxo dhan waa ishayaa qayb baa go'an aad moodo kas loo gooyo madiina intay ku aadanayd unbaa cirka ka bannaan buuri inta kale daruuraa ku xidhan ayb aljawb waxaa koo la yidhahdaa gaashaanka waa la yidhahdaa xataa ra'aytu almadiinata fii mili اljawbati ay fii mili اtursi gaashaanku wuu wareegsan yahay waana garaangir markuu nabigu sidaa gacanta yidhi intii kale dhan baa bannaanaatay madiina korkeedii baa bannaanaaday cirki intiisa kale hoosena waa xidhan yahay waa tacbiir aad u fiican buu anas bixiyey sida ilahay nabiga ducada oga aqbalay wuxuu idhi saxaabiga anasa wasaala waadi qanaad shahran waadi caan ahoo xagga uxud ku yaallay oo ka dambeeyey uxudoo weyn ayaa waadi qanaad loodhan jiray wasaala waadi qanaad toggi qanaad ahaana shahran bil buu bil buu daadka waday isaguna waadi dheer wey marka kor roobka ku daayu soo qaadaya bil dhan buu qulqulaya yani roob aan la arag intuu nabigu noola weligii aan dain baa daay bil dhan buu waadi ka walam yaji riwaayaad kale oo xadiidka khaariji saxiix markuu nabigu arkay ilaahay beriis uu aqbalay cirkioo ibagalaha la baxay oo fakaday oo bil dhan qaadela oo nin walba meeshuu ka yimaado uu tigaad iyo roob iyo barwaaqe ilaahay in naxariis uu sheegayo iyo wuxuu idhi maanta hadduu abu aalib noolaan lahaa laqarad caynaah gabadheeree laamiyada ahaa ee abu aalib uu quraysh ku samriyey ee siddeetanka bayd ahaa bayd ku jiray buu nabigu markaa tilmaamaya markaasuu yidhi yaa xusuusta adeerkay gabaygiisa nabigu gabayga uma fiicnayd wamaa callamnahu shicra wamaa yanbaqii lahu cali baa marka soo qabtay gabaygii ali abiaalib baa dhowr tudc ka soo qabtay kaasaan rabaa buu nabig alai slat slam waabyada yustaqa alhamaamu biwajhi imaau lyataama cismatu lilaraamili gabayga ahaaba usoo dhuftay marka see ku ogaaday baa layidhi in nabigu lagu roob doono abu aalib xaggee buu ka keenay nabi maxamed roob doonay muusan soo gaadhin wali waxay leeyihiin dhaqankiisu khadiijo maxay tiri nabi maxamedow ilaahay ku hoojin maayo markuu nabigu cabsaday waxay tihi intaan waraqa kuu geyninba anaa kuu sheegi hee ilaahay meel xun ku dhigi maayo marnaba ilaahay ku xumayn maayo ilaahay waxaan khayran kala kulmaysid isdeji sifaadkiibay u sheegtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ruuxa muslimka ugu gargaari lahaa innaka la taxmilu اlkalla wa tuqri اdayfa wa taxmil wa tasilu الraxima wa tuciinu calaa nawaa'ib اlxaqi waad garanaysa abu aalib sidiisu xakiim caqli badan buu ahaaye ilaahin baana iimaanka waafajinine oo tawfiiqda laga qaaday laakiin xakiim caqli badan buu ahaa wuxuu gartay dhaqanka nebi maxamed markuu arkay iyo siduu ummadda iyo inuu xaqa garab istaagayo runtiisa sidqigiisa in quraysh ninka keliya wiilka keliya ku jira uu yahay qurayshna dadkao dhan bay diin ku haysteen qolihii caraboo dhanba sanka haystay buu ninka u qiimo badan noqday idan wuu gartay meeshuu ku dambayn jiro waxaa kaloo la sheegaa qisa fi siyaar ku jirto xilligu aabbihii awowgii cafan cabdulmualib uu noolaa yaa abaar ba'an baa quraysh ku dhacday abaar aan la arag baa qabatay markaasna aan roob doonno way roob dooneen buurtii abaaqubays jabalkii la odhan jiray bay iskugu tageen kulligood ay fuuleen cabdulmualib baa lay ducee marka annaguna amiin aan kuu dhahne cabdilmualib baa roob doonay asagoo nebi maxamed oo yar ku wata nebi maxamed oo yaroo tunka ku watay markaasuu nabiga intuu qaaday buu ilaahay ku baryey markuu gacanta taagay wuu ka baqay inuu ka dhaco qowna la saaran yahay cabdulib waad garanaysaa haddii nabiga siduu u jeclaa yar marka wuxuu ka baqa hadduu sidaa inuu ka fakado dagtiisa ka fukada halkan uu saartay gacmina waa taagay ilaahay baa baryey cabdulmualib asagoon buurta ka dhaqaaqayn baa roob fakaday abu aalib asagoo oday weyn ayuu maalinkaa joogo arkaayey wuxuu is roobkan wuxuu ku yimid wiilkan yarkee abcabdulmutalib uu ku wato xaglaha meeshu marka tilmaamayo abyada yustaqa alhamaama biwajhi wa halkaasna wadaaddaa yidhi say noqotay waxaa weeye nabigu xadiidku odhanaya hadduu noolaan lahaa abu aalib maanta laqarad caynaahu duruq badan buu leey inuu xasan yahay walam yaji ma imanin axadun min naaxiyatin jiha kama imanin ilaa ahbara wuxuu sheegayey bijawdin ay bimaطarin haziir roob fara badan nicmo ilaah iyo rabbi buu sheegay oo roob ah jawdka waxaa la yidhahdaa roobka aad u badan baa la yidhahdaa xadiidka anas miyuu dhammaaday maya وxadثnي cبد الأعلى بن حmاad ومحمد بن بكر المقدمي قال xadثna معتمر بن سليمان xadثna عubayd اللaه عن ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي يخطب يوم الجمعة nabigu wuxuu khudbaynaya maalin جuمعة فقاama إليه الناas dadkii baa u istaaga fasaaxuu waa dhawaaqino وqaaluu waxay yidhi ya نabiy الlah nabiga ilaahayow qaxط الmaطru roobkii waa istaagay roob waa la waaye waa la abaaraysta wey wax mara shajaru geedkiina waa guduutay bimacnaa geedihiisay xooluhu u dirinhayeen ayaa waxaa muuqda maydhaxdoodii wey caleentii waa dhacday wax walbaa ka tagay geedku geedihii waa guduuteen sidii loo dirinhayay waxaa soo baxday laftoodii iyo ludoodeeba bannaanka taallow wa halakat ilbahaa'imu xoolihiina waa halaagsameen mayeedhaanka jamcu bahiima wasaaqa alxadiia xadiidkii buu kaxiyey haabit wa fiihi waxaa ku jira xadiidka aabit min riwaayati cabdilacla oon riwaayada muxamed ahayn aaan fataqashacat yani wasaaqal xadiid waa maxay tanu waa rabdoonka hore maxaa dhexda ku jira markii dambe nabiguna loo dacwooda nabi allow ilaahay noo bari inuu naga qaado roobka naga joojiyo intii baa la soo gaabiyey meesha ahayd fanqalacat yuu rabaa muslim riwaayo kale ku fasiro fanqalacat baad soo marteen fataqashacad way ka faydantay way ka sheexaysay inqishaacu waa inuu markuu shaygu kaa xaydo wey way xayatay can ilmadiinati madiinay ka xayato waa ka kala waa ka qaaday fa waxay guda gashay duruurihii tumtiru xawaalayha madiina agagaarkeeda inay ku rooba inayso ku biyo shubayso wamaa tumtiru bilmadiinati qatratan madiinana dhibic kuma daynayso hal dhibic oo rooba kuma dhacayso hareeraha laakiin roob baa ku socda fanadartu lilmadiinati madiinan eegay buu ihi nawaaxideedii wa innahaa iyadoo la fii mili اlikliil aad mooddo boqor la xidhay iyo dhacla la xidhay aad mooddo ikliilku waxaa leedaa shay walboo wareegsanoo shayga uu ku wareegsan yahay kooba ama ixaateeya koofiyaddu saa u wareegsanoo kale baalkan boqorkii madaxa la gashadoo kale ayaa ikliilka la yidhahdaa kullu shayin mudawarin muxiiطin bishay اlaakhir baa la yidhahdaa ikliilka idan madiino ka daraf ka daraf afarta jiho garaangir waxaa ku noqda daruurihii iyo roobkii ayaduna waa bannaan waxaad mooddaa marka inay qabto boqor ama koofiyad loo geliye ama garaangir madaxa loo geliye madiino saasay noqotee wa innaha ayadoo la fii mil اlakliil waxaad moodda boqor dhacaliya boqorkii madaxa la gashan jiray boqor maxaad ku taqaanaa intanuu wareegu qaryaa dhexdana waa bannaan tahay koofiyadda adeertaan qaba laga gooyo waxay noqonaysaa ikliil bay noqonayso hadda ikliil ma aha maxay hadda qanba iga dhigta macalbunkadii baa iqarsoon inta haddii la baxsho oo wareeggan bas uu soo hadho maxaad leedahay ikliil wey ayb xadaanaahu abubakr abu quraybin cafan xadaana abu usaamata xamaad can sulaym bn qirat alqaysi can aabit can anasin binaxwihi buu sheega weeye waxaa sheegaya sulaymaan baa sheegaya oo cubaydlahi baa mutaabacaynaya wazaada sulaymaan wuxuu ku daray fii xadiiihi faallafa allahu bayna asaxaab daruuri o dhan buu rabbi isu keenay ka bilowday daruur yar wamakana waanu nagaanay masaajidkii baan ku jiran waan bixi weynew ama guryihii baan ka bixi weynay xataa ra'aytu arajul ilaa aan arkay buu nin ashadiida xoog badan oo orod badan tahumuha asagoy walbahaar gelinaysa nafsu naftiisa an ahlahu duqayda iska badaa carruurta iska daa ragga ninkii u xoog badnaa u orod badnaabaa wuxuu aad oga fikirayaa war seed gurigaadi ku gaadhaa gurigaadi maryaa ku geeya roobkii baa meel laga maro awooddu ku socdo dhibaca dhachaya cayga dadka haya ayga dadka walaya xataa ra'aytu الrajul الشhadiid ay اlqawiya tahumhu hami waa maxay waxaa walbahaar gelinaysa uu ka fikirayaa tahumhu nafsu naftiisii baa walbahaar gelinaysa an yaatiya ahlahu inuu alkiisa reerkiisa tago seed ku gaadhaa dallad yaa haya war xaggeen maraa yay gaadhay baashu dallad markaa maba jirin waxaa weye wuxuu kuu sheegayaa roobku suu u xoog badnaa masaajidkii baa laga bixi waayey uu nabigu ku duceeyey وxadثna hاrون بن سعيid الأyلي xadثna بن وهب cبدالله أخبرnي xadثnي أسامة أسامة بن زيد wy اللyثي أن xفص بن عubayd اللh بن أنس بن مالك xadثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رsuuل اللh nin reemiya nabiga u yimid عليه الصلاaة والسلام يوم الجuمcaةi maalin جuمca waa صxaabiga kacb mura waynu soo sheegnay وهuوa calى الmimber isagoo mimbarka saaran واqتaصى الxadيiثa xadiidkii dheeraa soo marteen ee roobdoonka lahaa iyo roob joojinta ahaa ayuu ka hore istisqaa baa la yidhahda fi luga marka alle ilaahu naga feedo naga qaadna istisxaa baa la iyo istisxaa min asaxwi ayib marka way iska soo horjeedaan ilaahu naga fayd ilaahu soo daa ilaahu naga fayd bay kaliyiin waqhtasa alxadiid xadiidkii buu kaxeeyey wazaada wuxuuna ku daray fii riwaayati wadaadka xafsa ah fara'aytu asaxaaba daruurihii baan arkay buuood yatamas yatamas eh, afan waan soo mara isagoo ah fanalacan baynu soo marray waxaan kalon soo marray fataqashaca hunaana maxaa yimid atamazuq alinqishaac alinqilaac atamazuq markuu shaygu weliba si xooga loo kala fujiyo ayaa tamazuq la yihahdaa yatamazaqu isagoo kala go'aya kaannahu aad mooda buuhi almulaau waa la qasriya almulaau waa maxay mulaadu waa marada weyn ee hadla halka dhud ah een dhexda laga tolin een laysku karin xaggana jilicsan baa leedaa ee durba la laabanta kaannahu roobki waxaad moodaa markuu daruur ay kala faydayeen almulaau mindiil mara yar xiina tudwa marka la duubo durbu way duduubantaa waa la ururiyaa meesha waa cidlo way fidsanayd miisku xadii quruxsanaa hal mar baa la duubaya agga aggaan laga soo celin meeshu waxba ma yaallo marka wuxuu ku matelayaa marada yararkaa marka la duubo sidaa ay durbo u sahlan tahay inay isku timaaddo urursanto meeshu u bannaanaato ayuu ku matalaya saxaabi waxadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarna jacfr bnu sulaymaan الضبعي عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس وxu أصاaبنا waxaan helay ونحن مaca رasuل annagoo rasuulka la soconna maطر roob fara badan tankiirku waa للتacظيم والتفخيم qaala wuxuu yidhi faxasra rasul rasuul kale wuxuu fayday hawbahu maradiisii buu fayday oo banneeyey jirkii dhudhumihiisii iyo korkiisii xataa asaabahu min almaطari xataa asaabahu اlmaطaru ilaa uu roobku markaa nabigu ku da'ay oo jirkiisii uu roobki taabtay faqulna waxaan ya rasu rasuulka ilaahayow lima sanacta haada sidan maxaad u yeeshay qaala wuxuu i liannahu maxaa yeelay roobkani xadiiu cahdin birabbihi xadiiu cahdin ay jadiidu zamanin xadiiu cahdin xadiiu waqtin waa xilli dhow yahay birabbi bitakhliiqi rabbihi rabbiga abuurkuu abuuray buu ku haddaa la sameeyey hadduu rabbi abuuray kun fayakuun mar hadduu sidaa rabbi oogu dhow yahay abuurkiisina aan barakaysanaya naxariista ilaahay nicmada ah marka waa min asunan inaad jid adoon cawro muujinayni marka iyada ah qole waxay dhahaaddee waa qumanaayo miyiga iyo meelaha qiiman ka daaya meelaha magaalooyinka ragga jooga haddaad roob isku dhigto cudur baad ka qaaday bay dhehen maxaa yeele awadoo dhan baa si kiimikaal iyo qiiq iyo warshado ay ugu socdeen awadoo dhan waa xidhan tahay roobka u horreeya markuu ku dhaafo oo suntan hawada ku jirto uu roobka horo baabi'iyo roobka dambaa la isku dhigaa haddii kale sugur iyo caanataxati iyo wax la garan waayabaa kaasoo daadin kaa daadan bay ama baag baaba kugu dhacay ama xoqi allaj baabad ka qaaday warkaasay akhriyeen ya wa ficlan warshaduhu dhib badan bay u geysteen hawada hawada daahirka ayada qiimaha badnayd xadiidka anas ibnu maalik masaa'il fara badan baa ku jira waxaa ku jira in ummadda baahideeda hal ruux u mateli karo saxaabadu abaarta jirta waa ogaayeen reemi iyo reemagaalba nabigu waa iskaga xishoodeen nin baa issoo taago ummaddu u hadlay waana lagu faa'iiday waxaa kaloo ku jira khadiibka oo khudbaynaya in dadkii dhagaysay mid ka uu la hadli karo khudbaduna aysan wax dhiba gaadhaynin haddii mid ka mida ummaddii loo khudbayna u istaago uu la hadla khadiibka haddanayn dhib lahayn waxaa kaloo ku jira balaayooyinku markay dhacaan in ilaahay la baryo oo ilah naga dulqad la yidhaha way bannaan tahay in tafwiid la sameeyo oo la sabrana way bannaan tahay nabiga asagoo abaarta arkahayay buusan dhihin ilaahu robna sii waa fawad alamra ila allahi subxaanahu wa tacaala waاctamada cala الsabr aa imtixaan rabbaani ah inuu nabigu hogto oo ilaahay hawsha u daayo oo allow maxaad iga suguusan dhihin buu go'aansaday laakiin markii cabasho loo keenay imaamka muslimiintana uu yahay wuxuu ku qasbanaaday inuu duceeyo ilaahay u baryo waxaa kaloo ku jira ummadu in dadka mas ama culummadooda ah wixii dhiba markaa soo koran diineed ama adduunyaba ay u badhigi karaan hadday markaa tuunsan yihiin inay culummadu alla oga dhow yihiin hadday laakiin culummadu ribada cunto ka warrama hadday culimmada ribada cunayso oy bannaysanayso oy caamaduba dhaanto culamada maanta joogta ilaa man raxima rabbuhu xaamadaa dhaanta iska ilaaliya xaamaygu inuu xaaraanta iska ilaaliyo oo isdhowro oo sheekhu maxay tahay oo wareega laga yaabaa hawshay dhihi jireen qiilu ku bannayso iyo qulucuu ku ritaba iyo qandiu ku ritaba asagaa iska leh baa baryahan aad u soo baxaysa aad bay u soo baxaysa allahna asturo labada macnaa marka waa ku jiraan xadiidka anas macnaha badan baa ku jira baabu tacawudi cinda ru'yat الriixi wاlhaymi masaa'ilka istisqaha markaan dhammayno baabkaynu khulaasaynayna insha allah soo ma dhammayn kara baabka israacinaya istisqaa iska dhab yar yahay baabu tacawudi ilahay in la magan galo cinda ru'yat الriixi dabayl marka la arko iyo wاlhaymi hir isu soo xidha iyo gibli isu soo xidha iyo wاlfarxi biاlmaطari naxariis ilahay roobka in lagu farxo xadaثna cabdالlah بn maslmة bn qacnab alqacnabi xadaثna sulayman yacni bn bilaal الtaymi can jacfar wهو mxamed albaqir jacfar الصاadiq can caطا bn rabaxin almaki anahu samca caaisha maqle hooyadii radi allahu tacala canha zawja الnabiy nabiga xaaskiisa ahayd taquulu iyadoo leh kaana rasuul اllah rasuulka ileh wuxuu ahaa إida kaana ywm الriix wاlgayb kaanida ad dhihi jirteen waa taamadii wey marka maalin dabayleed ama daruureed uu jiro idaa kaana ywm الriixi wاlgayb maalin dabayleed ama daruureed markuu jiro curifa dalika arrinkaasaa laga dareemi jiray fii wejhi nabiga wejigiisa laga garan jiray cabsi oo nabigu waa cabsan jiray markuu arko daruro issoo xidha iyo hir madow oo soo socda iyo dabayl fakatay innagu waan iska raynraynaya farxad baynu nabiguna waa cabsan jiray maxaa yeelay nin walba alla intuu yaqaano yuu ka cabsadaa ayib marka inagu amnigaan igu badan isdhigashada wax walba aan leenahay roob baa soo socda ama laisku rogahayaaba way hawshu tahay falama rawa caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna bal huwa ma bih riixun fiiha cadaabun aliim soo noqon karto falaa yaamanu makr allahi ilqowm alkhaasiruun afa allah waaqbala nabigu waa dhaqaaqi jiray waadbara waa soo noqon jiray yani markuu nabar kugu taagan yahay hal meel ma taagnaan kartid waad foolani fool baa ku qaban sidaasad u wareegaysan xaggaad u dhaqaaqi xaggaad u soo noqon faidaa matarat daruurtu markay roobayso sura bihi nabigu waa lagu farx gelin jiray ama sura bihi surya waa imantaa sura bihi waa lagu farxgelin jiray wadahaba waana tegi jiray canhu xaggiisa daalika walbaharka cabsida wejiga isbedelay ayaa tegi jiray idan faidaa maara sura bihi waa qaybtii dambe walfaraxu bilmaar bay daliil u tahay ama atacawudu cinda ru'yat اriixi wاlhayb macnaha xadiidka laga qaadanayaa waa iman doonaa isagoo nabiga sal slam ka hadli doona hawshaas qaala caaisha waxay jiri marka fasaaltu nabigaan weydiiye waa hawl cusub hadde biniaadamkii dhaqanka lagu yaqaan nabigu waa ka duwan yahay aadam waxaa lagu yaqaanaa roob iyo durro is soo qaqabto marka la arka in lagu farxo dabayl fakatay in la yidhahda eh, aan dhibbalba loo arag dhibba aan loo arag nabigu laakiin waaba uu ka cabsan jiray faqaala wuxuu yidhi nabigu innii khashiitu waxaan ka baqi an yakuuna inuu noqdo cadaaban cadaab oo sullita calaa ummati ummadda lagu sii daayey nabigu waa raxiim waa ra'uuf dhibki yar wx yaroo dhib ka iman kara markuu arko waa qoonsanaya waa cabsanaya ilaahay buu wax walba ka filanaya ummadda amar ku habsada cusaadii baa ku badan shayaadiintii baa ku badan munaafiqiin baa dhex jooga khayrkii baa iska yar marka adduun la joogo wayaquulu wuxuu odhan jiray idaa ra'a almaطara nabigu markuu roob arkana wuxuu odhan jiray raxmatun naxariis alla weeye waa naxariis ayb idan waxaa muraaqabada alle iyo ilaahay ka cabsigiisa iyo yaqiinta iyo isdhigasho la'aanta iyo quruurka in layska ilayo howlahaasoo dhan iyo haflada yuu xadiiku ku tusaya waxadaanii abu aahir xoogou markay somaal wax iskugu oo amni yar helaan oo guryaha la taagto maa sha allah horumar bay dadkii wadaan baa lagu leehay amaaba kii lagu rugman lahaa u yahay hor looma hayo kii lagu rugman lahaa soomaliyan saa u dhisayna u dhisayna maalinkeena ugu qiimo badnayd xagga adduunyo oo nicmadu meel walba taallo oo nabaddu meel walba taallo yaan hayn weynay haye maxaa ka dhacay qaxba waxaa ku timaadeen waxaad ku tagtay ilaa ii sheeg jili waad ka dhacdeen meelaan bini aadan tegin ii sheega meeshii barafku un fadhiyey islam baan rabaa kuwo soomaaliya ka soo hadlaya arkahaya oo umm masaajid baan ka dhisannay ku haya fi nahaari haye qolyihii annagana soo qaxiyey yuusuf iyo ciidankiisi way naga soo dabaqaxeen wamaa umm iska joogtaa waaba nasoo idagu waa saa soomaali warkiyooda nicmo ma xajiyaan ma xajiyaan waxaan la taagahayay iyo hawlahan horumarkeed sheegaysaan miyaa moor baynu u haynaa inay sidoo kale tahay laysma dhigto ilaahay subxaana wa tacaala cuquubtiisa iyo xilli walba waa la fishaa maxaa yeele xumaantii iyo bakhtigii iyo dembigii baan faraha kula jiraa wax walboon cadaab iyo ciqaab ku kasbanaynaan gacanta kula jiraa raxmad ilaahay naxariistii baan iskaga noollahay marka walow yucajilu lahu nnaasa ashara isticjaalhum laqudya tahay idan waxaa wey saas wey yaan laysdhigan sidaa uu nabigu yeelahayaa lagaa rabaa nicmada waa inaan lagu kadsoomin waa inaan laysdhiganin waliaan gaalada maraykan maxay yidhaahdeen ayi musiibo kasta lama ogola inay musiibo noqoto waa laga faa'iideeye bay dheheen meeshu lagu dagaalamo dagaalka lugtiisaa laga faa'iidaysta meeshu lagu dhammaado dhammaashaha laga faa'iidaysta shuban iyo kalooraa ka dhacay laftiisa ka faa'iidayso laa tadac alazamaata tamuru biduuni istifaatin bay yidhaahdeen waxay sameeyeen innagu allah taala dhabanku baanu qabso ilaahay uusan u hayno markan dhaafto alxamdulillah hawlkuu maxaa keenay maxaa sababay maxay dhib gaysatay maxay raad xunoo ka tagtay maxaa wanaago laga faa'iiday sidee looga hortegi karaa hawlaha isma weydiinayno umul islaam foolata oo mushay intay haweenku foolanaya maxaa la yidhi waxay dhahayaan dib dambe haddaad wadaadka u dhowaato dib dambe allow bas bogaya maantun i badbaadi marka waxay ku mamaan soomaalida umule ka ilowsha dhow somayda maqal nafsa shay bani aadamku saasuu iska yahay iska ilaaliya hawsha ayadaagu وحدثني أبو الطاهر أخبرنا معه عبد الله قال سمعت ابن جريج سمعت ابن عبد الملك يحدثنا عن عطاء انت اسك طبقها وكفتن كيغي وعقدودهم قبانيga ma jiraan hawsha la socdo ya wadaadka shuquldaarood buu bilaaba hadhiyada samictu ibna jurayjin yuxadiثuna asagoo nooga tabanaya can caطa bn rabaaxin can aisha radi allahu tacaala canha zawji الnabiyi nabiga xaaskiisa ahayd anha qaalat kaana nebi sal ly slam idaa casifat الriixu waxaan ka wada hadalku hadal waxaa le waa murti iyo madadaalo biyodhiciisu waxaa weeye meel walbood joogtaan nicmooyinka aad haysataan yaysan idin kadinin ilaahay ha la baryo ha la taxadaro ha la isilaaliyo intaasaan oga jeedaa kaana rasuulka ilah wuxuu idaa casafat الriixu dabayshu markay kacdo qaala kii yidhaahda allahuma innii asaluka khayraha allow khayrkeedaan ku weydiisanaya dabaysha wa khayra maa fiiha waxay sido khayrkiisaan ku weydiisanaya wa khayra maa ursilat bihi wixii lala soo diray amara khayrkiisaan ku weydiisanaya wa acuudu bika alla waxaan kaa maangala min sharriha aafadeeda wa sharri maa fiiha waxa ku dhex jira aafadiisa soomaalidu wixii dabayle kacda jimbaa afuufa iyo ku dhex jiray dhaano way ka caraan dhagay qabsadaanoo fartay ku taagaanoo faryaday taagaanoo waxbay akhriyaan waa taqaanaan mar qolyana yaahu yaahu bay la istaagaan wa shari maa fiiha wa shari maa ursilat bihi iyo wixii lala soo diray sharkiis qaalad hooyadan waxay tidhi waidaa takhayalat الsamaa'u ay idaa tahammamat cirku hadduu daruureeyo takhayalat الsamaa'u ay tahammamat الsamaa'u min alghamaam hadduu cirku uu daruureeyo taghayara wajhuhu taghayara lownuhu nabiga midabkiisaa isbedeli jiray waharaja guriguu gelicaf waa bixi jiray wa dakhala waanaga jiray sii gal sii bax buu nabigu noqon jiray wa aqbala wa adbara sii jeedkii soo jeedkii ku jiri jiray nabar baa ku taagan ilaah ummadda badbaadii buu leeyahay fa idaa matarad markay roobaysoy da'do suriya canhu waa laga faydi jiray suriya canhu tii horena maxay ahayd bihi midna waa farax midna waa faydid nabarkii iyo fooshiba iyo faladhi nabigu ku taagnayd baa laga dhufan jiray oo laga goyn jiray wey facaraftu dalika fii wji wejigiisaan ka garan jiray farxiisa iyo walbahaarkiisaba nabigu waa ka garan jiray hawsha qaala caaisha waxay tidhi fasa'altu waan weydii faqaala wuxuu lacallahu waxaa laga yaabaa roobkan issoo xidxidhaad arkaysaan daruurahan iyo dabayshanba yaa caaisha caaisho inuu yahay kamaa qaala qowmu caadin ree caad sida ay iyo wixii loogu jawaabaysho inay taa dhici karta falama ra-ow caarida mustaqbila awdiyatihim markay arkeen hir iyo madow soo haya ku soo aadan togogoodii iyo laagahoodii qaaluu waxay dhaheen haadaa caaridun mumtirna waa daruur iyo xay iyo noo roobaynhaya oo noo waraamaya gal iyo goofba noo buuxinaya ilahina waa ka jawaab mxuu ahaa bal huwa ma stacjaltum bih fiiha cafwan riixun fiiha cadaabun caliim cafwan idan idan waa sidaa maxaa yeelay qoomkaas somalia xadhe ninkii kayrkii loo xirayo adigoo soo qoysa gaaladii waa dhooban yihiin nabiga ku kufriyeen munaafiqiin baa dhooban shayaadiin baa joogta marka wax kastaa dhici kara w laysma dhigto alamnu min makr illaahi waxay dhhen xanafiya waa kufr alamnu min makr illaahi waa kufr aakhare in laga cabsan waayo geeri allootay la dhigi waayo oodan qalbigaada idinku jiro ood maqan tahayna waa kufri bay dheheen oo maxaa jiraa la yidhi wاladiina aamanuu ka cabsada qiyaamiya aakhare yaa ka baqa kuwa iimaanka ninkii ka baqi waaya mafhuum mukhaalafaa ayadda waa kama baqaan ystacjil bha اladiina laa yuminuuna biha wاladiina aamanuu mushfiquuna minha oo fiirsahaada xanafiya halkaas taagan yihin aayadda waxay dheheen waxaa ku jira daliilu khitaab waxaa leeyahy daliilu khitaab idinku xujo ogtiina kama ahe xaggeed u socotaan dagaalkaa ii dambeeyo xanafiya lagu tuuray laakiin aayadda waa aayad culus wey iska ilaasha hawsha ayada waxadaanii haaruun ibnu macruuf حدثنا ابن عبد الله عن عمرو بن الحارث حاء وحدثنا ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث المصري ان ابا النضر حدثه عن سلم بن يسار بوغتبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وعجلي ما رايت رسول الله رسولك الله ما رك مستجمعا اصغر لما استرتي ضاحكا حتى ارى dhammaystiran u qosda weligay ma arag bay tiri mustajmican ay mustakmilan daaxikan qosol bogtay marka af soomaaliya inagu dhaano nabi maxamedoo qosol bogtay ma arag xataa araa aan ka arko minhu asaga lahawaati dhamxaragiisa aan arko jamcu lahaatin waa dhamxaragga la yidhahdaa inamaa kaana yatabassamu nabigu muudsoon jira un muusood ayuu ahaa qosol ma bogan jirin ara naasa dadka waxaan arkaa cafan qaala waxay tiri wa kaana subnuxu idaa ra'aa qayman hadduu daruur arko aw riixan ama dabayl curifa daalika arrinkaasaa laga dareemi jiray fii wejhi wejigiisa subanaa barakaysnaa faqaala waxay tii ya rasuulla rasuulka ilaahayow ara annaasa dadka waxaan u jeedan arkaa idaa ra'uu lhayma hadday daruur arkaan farixuu waa farxaan rajaa'aya oo quudaraynoo ka wacaalqaba an yakuuna fiihi lmataru inay roob ka helaan oo roobka ku jiro wa araaka waxaan ku arkaa aduguna idaa ra'aytu markaad daruur aragta ama dabayl caraftu waxaan gartaa fii wejika alkaraahiya kohsi yani cabsi alkaraahiya waa maxay waa cabsi aad ka baqayso qaala waxay tii faqaala wuxuuhi yaa caaisha caaishoy maa yu'amminunii ma ballan baad ihaysaa qaad an yakuuna fiihi cadaab inuu cadaab yahay maxaa iga nabadgelinaya daruurtan aad sheegaysa dabaysha qoon baa dabayl lagu rogay kuwana roob baa lagu rogay iyo biyo iyo daruur ay moodeen inay biyo dhigayso qad cudiba qawmun biriix qolyaha dabayl lagu rogay riixan sarsar lagu sii daayey waqad ra'aa qowmun alcadaaba qolyaha cadaab arkay faqaaluu waxay dhaheen haadaa caaridun mumtiruna waa daruur eh, na roobaynayso noo barwaaqaynaysa cadaab baa looga dhigay marka caashaas dhigani wey wax walba nicmada ilaahay xataa nuqsaan ka dhex arag dhibaato ka dhex arag hays dhiganin ay dhibaatadu inay faa'iida ku tahay u arag oo rabbi ku canaansanayo ilaahuna qaboonna nasiida weeye hawshu adoo lagu yar qanjiriyo oo rabbi oo tira rabbi xusuusato meel markaad yar xanuunsato oo usbuuc meelaha lagu yar xanuujiyo hawadaada soo gaabani edab baad yeelan edab dembidhaaf badan istiqfaar badan baad la iman waa dardaarmi deymahaad iska bixin qolihii hadda ku hor xagatay baa dhawarkaale hebel way cafi oo shan sanaba indhaha taagaysay iyo toban sano lagu kari way maxaad cafi u dhihi wey waa la yaqaana dacafo wey marka shiddada lagu qabto raqu wallaanu nin walnaba lagu yaqaano marka saasaa la doonaya baabun fii riixi siba cafwan asaba wاdabuur dabayluhu cinda alcarab waa afar aljanuub alshamaal iyo asaba wadabuur baa la yidhahda saddexdaa afartaa dabayshu hadday xagga koonfureed ka dhabatoy ka timaaddo meeshii doonam u dhaqaaqdee januub baa layaha januub ku dhabaysa hadda januub hadday ka timaaddo waqooyi oy meeshii dhanka kale u dhabato maxaa la yidhahdaa shamaal ku dhabaysaa hadday bari ka timaaddo waxaa la yidhahdaa asaba hadday galbeed ka timaadaan addabuur baa laydhahda afartaa noocood wey innagu dabaeldabayl bay inoo tahay bidaxay u dhammanaysaa iyo kana u dhammaanaysaan baan ku haynaa af soomalilan waa sakaraad afgaroco wey carabiga lama gaadho luqa gaadha ma jirto luqa adduunka ka jirtoo ka eraya badan ma jiraan ama lama helayo lama helayo ayib marka fiir asaba marka waa maxay waa dabaysha ka timaada maxay jiraadeen bari addabuurna midda galbeed ka timaada wey وxadثna abu bكر بن أبي شhيبة xadثna غندر محمد بن جعفر عن شعب بن حجاج وxadثna محمد بن مثنى بن بشار بن دار قال xadثna محمد بن جعفر xadثna شعب بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت waxaa laygu gargaaray في يوم الأحزاب بالصبا dabayشhii bari ka timid ee abu sufyaan ciidankiisa kala tuurtay ee dharyihii ka gembiday ee biyihii ka daadisay ee fardihii xargaha ka goysay ee kala tuurtay halumi hal dhaan laga dhigay nusurtu bisaba wa uhlikat caadun qowmu caadna waxaa lagu halaagay biddabuuri dabaysha ka timid galbeed ka timid dabaysha horee sabaaga ku leeyadaa magaceeda la asaba alqabuul baa leeyadaa magaceeda la bifatxi اlqaaf alqabuul wuxuu yidhi iibi sharafudiin aiibi wuxuu yidhi wa min alcajaa'ib waxaa ka mida dabaysha la yidhaha alqabuul waxay u gargaartaa loogu hiiriyaa ambiyada rususha wahum ahlulqabuuli u fiirsa munaasabada magaceedu waa max dabayshu alqabuul baa la yidhahdaa dadkay u hiilisana ahlulqabuul weeye abaysha lagu halaagay qom caad iyo gaala lagu sii daay waa lhahdaa addabuur wahum ahlidbaari can illaahi subxaana wa tacaala oo munaasabaadka iswaafaqaya ilaahay u fiirsaad nabigu ma dhihin waxaa lagu gargaaray nusirtu bidabuuri haddii nabigu dabuur loogu gargaari lahaa abu sufyaan iyo raggiisa hallinkama baxsina waa la layn lahaa xataa gaalibu nabigu naxariis u yahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin bisaba maxay samaysay way arbustay un keliya ciidankii fadhiya arbustay inay qaxaan ayagoo nabad qaba ooy yaacaan bas intaasaa laga raba in la halaago oo lagu sii daayo dabiisha qowmacaadoo dabuur lama rabo wa hada min raxmat illaahi linabiyihi wa calaa ummati mushrikiina aw muslimiin marka nabi maxamed meelo badan dhan walba wa kii abu sufyaan baa u yimid la garanaysa fi saxiix nabi maxamed oo kii habaaray quraysh abaaraha lagu sii daayey toddoba sano furkoodii baa abaalkoodii baa fur loogu shubay koomba cidhiiraa la geliyey abusufyaan intuu soo tegey buu yidhi nabi maxamedow diin naxariis badan baa lagula soo diray oo sigaalkii lagu kari waayo soo gal waxaadna noo sheegtay annaka ursilta waji'ta bisilati raxim qaraabo xidhiidhiis tolkaana waa dhammaanhayaa ilaahay noo bar noo roobdoor nabigu gacmuhu taagay roob baa ilaah markiiba siiyey gaala murtadiinoo oon u dhammaanaysa waad u ducayn kartaa inuu roob siiyo markay fiicnadaanna waad ka qaniimaysan waad layn kartaa xoolaha culaystaa malaha masaailku iskuma khaldano waxadaana abubakr bn shaybata abu kurayban qaala axadna mucaawiyata dariiq waxadana cabdullahi bn camr maxamed ibn aban aljucfi xadaana cabda soo gaalkaba isagoo maxbuusoo aseer lama sii dayn karo waad sii dayn kartaa kadibna qadadii iyo raashinkaas isaad ajir ka raadin kartaa ويطcimuuna الطعاama عalى xubihi miskiina ويatiima وأsiiran asiirka waa kuma waa gaal mushriga oo hadda kula dagaalamayay la dilana way bannaanta in la sii daayana oo la quudiyo o la wanaajiyo ajar laga hela way bannaanta xadana cabd yacni sulaymaan alkilaabi kilaahuma labada abu mucaawiye iyo ninkan dambe cabdaa can ilacma sulaymaan can mascuud bni maalikin can sacid bn jubayr an cabaas radi allahu taala can الnabiyi nabigu ka war bimili xadiii mujaahid ibni jabrin can bni cabaas kana waa xadiiu sacid bni jubayrin can bni cabaas alistisqa waa hawl iska dhibyar weeye oo waa aad baa loo yaqaanaa marka waxaan rabaa keliya inaan baraarujiyo dabaysha e, dabuurka la yidhaahdo carab waxay dabuur ugu bixisay waxay ka timaadaa liannaha ta'tii min duburi اlkacba kacbada dhankeeda dambay kas timaadaa oo galbeed kacbada dhabarkeedu galbeed weeye ayib macnahaasa loogu bixiyey masaa'ilka marka meesha ku jira waxaa weeye aan khulaasayno in la roob doono xilligay abaaruhu dhacaan sida haddoo kale in la roob doono inay sunno tahay waa ijmaacu culamaa'i اlmuslimiin in lagu roob doono duca inay bannaan tahay iyadna waa ijmaacu lmuslimiin salaad ma la tukanayaa oo ma lagu roob doonayaa waa madhabu jumhuuri culamaa'i اlmuslimiin abu xaniife iyo rag la mida ah khilaafay ibnu cabdilbar ijmaacuu soo guuriyey iyo ibnu rushdi iyo ciidankaasi ay soo guuriyeen waxaa lagu xambaarayaa laba mid ka mida inay ra'yu ljumhuur ijmaac ka soo qaadeen iyo imaa in ay soo guurinayaan ijmac ka horreeyey abu xaniifo ijmacu الصaxaabati wالtaabiciina waa dhici karta masaa'ilkaasi waa isla fahnay salaadda in la tukanaya maxay tahay ragcatayn waa laba ragcadood ka salaati اlciidi sida ciidda loo tukado xadiidkaa tilmaamay ragcatayn buu nabigu tukado ragcatay اlciid xadiid uu ku sugan yahay ma jiro ama uu ku yimid xadiid saxiixa oo sheegaya ma jiro takbiiraadkii ciidda la gelin jiray ee toddobada hore iyo shanta dambe ahaa sheegaya ma jiraan laakiin tashbiiha nabigu uu ku shabahay saxaabadu ay ku shabaheen salaaddu nabigu tukaday roobdoonka inay lamid ahay salaadda ciidda laga qaatay in markaad xidhatay horeba aad toddoba takbiir ku dhufanayso kadibna faatixiyo qur-aankii kale aad raacinayso ama shan dambe waa laakiin xadiidku asaxo marfuuca ma jiro aaaar iyo maraasiil waa jiraan xadii dacfi ku jiro wadaadana ay taxsiiniyaan bacda alfaatixa waxaa la akhrinayaa suuraة اlأclى ragcadda koobaad ragcadda labaadna suuraة اlkhaashiya bacda alfaatixa xadiidkaa wadaaddaa xoojiya kuma imanin nebi maxamed fii xadiiثin walow kaana ضaciifan lam yaأti xadiiث fi أna الnabiy istasqى falam yujab lahu whada min min karaamaatihi wamucjizaatihi wamanaaqibihi wafadlihi cinda allahi subxaana wa tacaala nebi maxamed intuu roob doonay aan roob la siinin ma dhicin laakiin annagu intaan gacmaha taaganno yaa mararka qaarkood yaanala siinin maxaa yeele gacmaha khariban oo dhig ku oo macsiyo ku maliiqan oo saxaro faraha ku wataan taagayna ayadoo sidaa tahay ilaahay marar badan inoo naxariista waana sida badan nabigu calayhi salaatu wasalaam roobku markuu bilowdo waxaa ka sugan fi saxiix oo bukhaari keenay inuu dhihi jira sayiban naafica markuu roobku bilowdo allahuma sayiban naafica ilaahu roob oo meel walba gaadha ka dhig xaggana ummadda dheefiya miskiin kalkaal muskawarow bay jireen soomaalidu markay ilaahu roog weynoo miskiin kalkaala oo muskawarowana sii miskiin kalkaal waa maxay roobka waa ninka miskiinka guryahan ka duminayn roobku hadduu xarkawaa noqdo miskiinka buulkiiba ka kawtuuri oo raggan xoogu haysta mugta xunbaa u badbaadiye miskiin malgii baa galay ma cidlu soo dhigahaya muskawarowna meel foga dukadda oo loo kaynaano oo la hayaamo nafba gaadhsiin maysid wixii abaarta kaaga soo badbaaday kaynaankaasi ku baaba'ayaan idii baa dhexda kaa fadhiisan si ciqawaarkaaga teg hasha dhaqaaqi weyday xaabsooma meesha maxaad la tegi adoo qaalin la ordayaa tegaysaa meesha oo wax noolba wadanin laakiin meeshaa degnayda muskaadiba hadduu ka da'o geedi baahan baysiiya kaynaan marka allahuma sayiban naafican ayuu nabigu odhan jira alayh salaat wasalaam axaadiid fara badan ku yimid barkeed daciif ku jiro badhna ay mawquufo tahay fii xukmi mursal afa fii xukmi marfuuc in afar xaalo afar meelood ducada la aqbalo gaaliya muslim markay isku saftaan bayna alaadaani waaliqaama labo cinda nusuuli اlmaطar markuu u horayso roobku dhibicdu bilaabato gacmaha la taagtaa waa mustaja ducada waa la aqbalaa wa cinda ru'yati اlkacba marka intaad cumraysato ama aad xajido aad indhaha bab ku siisa bayt اllahi اlxaraam kacbada ka sii daa hadihi اlmawaaطin ducada waa la aqbalaa taabiciin bay saxaabay ka sugan tahay fii xukmi rafci xadiidkaasi qabaya qolyaha kitaabka daye ee shamsulmacaarifkii saacatulkhabarka ka shaqaystana waxaa la sheegaaba kacbada inaysan arkaynin sheekh hadda magaciisa sheegi maaye ree bacalin ahaayoo kitaabaha fiirin jiray waagii dambe uu xajinhaya aad buu u baqi jiray waxaan ka baqayaa buu dhihi jiray kacbada inaan arki waayo kitaabka shamsulmacaarifka le waa kutub الsixr wاطalaasim wey wاlcazaa'im kutub shirk kitaabkaasuu midhaaiirin jiray kitaabka qudhgiisa wuxuu leeyahay ishii lagu daalacday kitaabkaani beydka ilaahay laguma arko asagay ku qoran tahay aafada ruuxa qaabkaad u sixri lahayd u dili lahayd sixrulmarad wاlqatli wasixrlaswad u samayn lahayd yuu kuu sheegi kuu tilmaami markaasuu ku dhihi alaa falyataqi faaciluhu bal edabdarradaa eeg sheexasan waa edabdarro waa ku ciyaarid ilaahay lagu ciyaaray diinkiisa istihzaa xagga wakhtiga salaatu listisqaa wakhti ma leedahay waa laisku khilaafay wasawaabu wakhti mucayana ma laha salaatu listisqaa xilliga ina qabataan tukanayna aroor barqin hadhlay duhuray casar baan dhiganayna laakiin habeen lama tukan salaatu listisqaa salaf laga soo guuriyana ma waxaan kaloon la ogolayn ijmaacan in la tukado awqaat اlkaraahiya ibnu qudaama soo guriya ijmaacaas inaysan bannaanayn salaat اlistisqaa cinda طuluuci الshamsi wa cinda quruubiha wa cinda istiwaaءi الshamsi fii wasaطi الsama wakhtigeedana inta aan kaga tagnay in sha allahu tacaala ilahaas hadda ii muuqanaya wixii kale kutub اlfiqiga ka muraajiciya wallah subxana wa tacala aclam